isku darto bayna kibari ilhimmati hanweynanka iyo walkibri isla weynida ha qaldamin oo laba shaya iskaga kaa qaldamin ardaygii waxaa la yidhi himma caaliya laga rabaa kibirkiina haddee waa sifa shaydaaniya labadaas way iskaa kaa darmay ah, ibir iyo kibarulhimma labadaasa isku qaldi kibarulhimma waa sifo qaaliyaoo lagaa rabo kibirna waa sifatu ibliis marka labadaas inta qaldanto labadaasa isku qaldi oo ha kala garo weyn labadaas walaa taqlad ha qaldamin oo fa takhlida aad isku darto bayna kibari lhimmati hanweynanka iyo walkibri isla weynida faina baynahumaa labadooda dhexdooda min alfarqi xagga farqiga waxaa ku sugan kamaa bayna asamaai sida samada oo kale samada daati rajci celcelinta u saaxiibkaa rajciga waa maxay roobay maanta keeni berri haddana mid kale laba bilood kadib mid kale saddex bilood kadib mid kale samada oo celcelinta u saaxiibka oo roobka hadba mar keenta iyo walardi dhulka dhulka daati sadci dilaacidda u saaxiibka roobku markuu dhulka ku do-o geeda yaryar aa dhulka ka soo baxaa geeda aad u yaryar geedahaas haddaad ku istaagtoo jijabaayo aad u jecsan yihin dhulka dhan ay ka baxaan oo roob ku do waliba dhulka aan cagta lagu badin dhulka fiiri iska daa laanqoyan qori qalalan haddaad inaad ku muddo damcdo dhulka ma mudaayo sida badan geed geed jecsan maba gelaayaba daad ku mudmaado geedkaana dhulku ka soo dhex baxay see u jeexay dhulka aduu hadda dhulkaan roobka ku dayo hadda fartaada ku muddo fartu aadime ogow wuxuu rabaa qoori xoog marka wax lagu mudaayo fartaadan hadda dhulkan caadiga saas baad ugu muddo hoos ma u gele ma gelaydo geedkan yarkaaho jilicsanna waa soo dhex maray soo dhex meel kastoo geed ka soo baxaya allah kala qaadaya dhulka dhulkaa kala dilaacaya awoodda alle waxaad aragteen ee geed soo baxaya ciiddan meel kasta mirtii ku jirtay ama ha ahaata mir dad ku beeray ama geedaha kaleo iska soo dhalana ha ahaado ila geed walbaa miruu leey midhahaasaa daata markaasa cawskii dhalatadii kulli geed walbaa mirihiisuaa soo dhasha geed walba markuu soo baxayo ciiddiya ilaahay kala durjina markaasuu tartiib u soo baxa ee xoog kuma soo bixi karo tabarteedna male markaa dhulka dhambalanka u saaxiibka waa saas cirku roobkuu soo celina dhulkuna waa kala dilaaca saasaa geeduhu ku soo baxayaan aayaddii wey marka imisa udhaxayda cirkii dhulka soo wax weyn maaha masaafo weyn soo maahan kibirka iyo kibarulhimaha intaasoo kale u udhaxay macnaha erka iyo dhulka inta u dhaxayda qadar intaas leegaa u dhexeeya kibirka iyo kibarulhimaha laba shayoo isle maaha fa ina baynahumaa bayna kibari اlhimmati wاlkibri kibarulhima iyo kibirka dhexdooda min alfarqi xagga farqiga waxaa ku sugan kamaa bayna samaa'i sida samada oo kale samada daati raj'i celcelinta u saaxiibkaa oo roobka soo celcelida iyo walardi dhulka daati sadci dilaacidda u saaxiibka ama dhambalanka kibarulhimmati hanweynanka xilyatu warafati alambiyaa nabiyaalka dadkii dhaxlay sifaday isku qurxiyaan wey waa culummada sifadooda kibarulhimma hanweynanka waa kibarulhimmati hanweynanku xilyatu warafati alambiyaa nabiyaalka dadkii dhaxlay sifada ay isku qurxiyaan weeye walkibru kibirkuna daa'ulmardaa kuwa jiran cudurka ay qabaan weeye bicillati aljabaabirati wax qasbidda cilladeedana la jiran albu'saa'i ee cudurka qaba dadka isla weyn ee dadka qasba jabaabirada ah dadka iska laaya dadkaas cuduray abaan hadaysan ah, qof dilin qabanqandhanay dadkaas cudurkay qabaana la ydhaha ibir ah, marka waa ifat ibliis ibirku tanuna kibarulhimana waa ifat culamaa marka imisaa maxaa shaqa isku leh ah, kibirka waa sifada ay qabaan dadka dadka inay qasbaan jecel qofkaan u khuduucin inay dilaan inay dulayaan isku dayaan dadkaas cudurkay qabaana la ydhaha ibir kibarulhimati hanweynanku xilyatu warafati alambiyaa ambiyada dadkii dhaxlay waa culummadee dadkaas sifadooda weeyaan ay isku qurxiyaan walkibru kibirkuna daa'ulmardaa kuwa jiran cudurkooda weeye bicillati aljabaabirati kuwa wax qasba cilladooda la jiran cudurka ay qabaan dadka wax qasba albu'saa'i ee baaska qaba macnaha waa dadka jiran fayaa ku calaamadee linafsika nafsadaada kibar alhimmati hanweyne naftaada waxaad naqshad uga dhigtaa hanweyne meel weyn inaad ka fakarto in ilaahay ku gaarsiiyo hanweyne fa yaa aalib alcilmi daalibcilmiyo ursun u calaamadee linafsika nafsadaada oo u naqshadee kibara alhimmati hanweyne walaa tanfalit ha ka fakan oo ha ka tegin minhu kibarulhimmahaas walaa tanfarid ha ka fakan ha ka tegin minhu kibalulhimmaha waqad awmaca sharcu sharcigu wuu ishaaray ilayhaa himadweynanka fii fiqhiyaatin masaa'il fiqhiya dhexdooda ku ishaaray masaa'ilkaasoo tulaabisu dheehayda xayaataka noloshaada litakuuna si aad u noqoto daa'iman mar kasta calaa yaqadatin baraarugsanaan korkeed mid ku sugan litakuuna si aad u noqoto daa'iman mar kasta calaa yaqadatin baraarugsanaan mid ku sugan min iqtinaamihaa kibarulhimaha laga faa'iidaysigeeda aad ku baraarugsan tahay mar walba oodan marna halmaamin masaa'il fiqi ah oo noloshaada hadba ku imaanaya oo aan ahayn mar wax dhifa dhaca ee marar badan dhacaya masaa'ilkaasaa islaamku ku ishaaro xataa fiqigu ku ishaaray kibarulhimaha waxaa loogu ishaaray mar walba inay kugu soo dhacdo hanweynanka oodan halmaamin masaailka isagaa sheegi doona wa minhaa waa tanaa wa minhaa waxaa masaa'ilkaas ka mida ah iiyaadka minhaa iqiyaadka u celin masaa'ilka fiqiyaadka waxaa ka mid ah ibaaxatu tayamumi booraysigii ama gebgebaysigii in loo banneeyey lilmukallafi qofka mukallafka ah cinda faqdi ilmaa biyaha weyntooda agtooda wa cadamu ilsaamihi iyo inaan lagu laasimin biqabuuli hibati hamani ilmaa biyaha lacagtooda hibada loo hibeeyo inuu aqbalo lilwuduu'i weysaqaad xaali biyahaas u sugnaadeen waxay yidhahdeen fuqahada haddii qofku uu biyo waayo oo asagoo biyo iska mubaaxa ah lagu weysaysto uu waayo biyo la gadaayo ay meesha yaalliin lacag asagu ku gatana uusan haysan haddii qof yidhaahdo anaa kaa kaa dhiibaya lacagtee qaado biyo oo weysayso waajib kuma ahan inuu aqbala waxaa u bannaan inuu iska borayso u yidhaha maya xabaha iga dhiibi ma boraysana saasaa u bannaan fiiri biyihii midaa wuxuu le anaa kaa dhiibaya lacagtee weysayso ah, ku weysayso anaa kaa dhiibaye lacagta hoo lacagtan hoo lacagta ha lacagtan ku gado laazim kumaahan inuu aqbala duu doona waa aqbali karaa duu doona waa kudhigi kara maya maya waa booraysanaa iska da habahay siina maxaa loo diidayaa qofku hadduu wax ku siiyo abaalu kugu leeya galladuu kugu leeya waxaa la diidaa gallad in lagugu yeesho makhluuq kugu yeeshaa diida ah, makhluuqba inuu gallad kugu yeesho taasaa diidaya maxaa yeele qofka wax ku siiya hoosuu kuu fiirina garabkiisa kaa fiirina yaan makhluuqba gallad kugu yeelana isleeda laasimku uma adna laakiin saas waxaa ka duwanaa la yidhi haduu biyaha ku siiyo biyaadka oo biyaha taas waa aqbalaha la yidhi ma diidi kar maxaa yeele waxaa la yidhi biyo la issiiyo badanaaba gallad layskuguma yeesho laakiin lacagtu waa nuuc gaar maalina iyadoo ka cadbahayan xoogaa siible soomaalidu saasay ka sheekay jireen ninaa nin ku soo martiye yidhahda markaasuu ri u qalay markaasuu markuu u yimaado wuxuu yidhaahdaa bal waran kaa deganta markaasuu yidhahdaa berrin aan ri kuugu qali jirin miyaad xasuusataa berrinkaasaan markaa koonfur laga aado aan agtiisa degana xataa hadduusan deganayn waa inuu ku soo qabtaa fiiri maalin kalo haye bal waran saata markaasuu yidhi waa fiican halkaa deganta markaasuu yidhi berrin miyaad xasuusataa mar aad igu timidoon rida kuugu qalay berrinkiianba hadda degana sanadaas halkiiaan degana heel ma taqaana a l markaasuu heel waa qaan soo berrinkaas hadda ka mar iigu yimid aan ri ugu qaad <laughs> bis ninkii marka riyuu soo ta u keenu yidhi hoo maanta kadib riyan kugu qalantaa i tiraahdo waaniyo adiga wasdilayna <laughs> marka hadduu qofku moogtay abaal kuu yeesho waa imtixaan sidaasaa waxaa la leeyahay laasimka uma aha inaad aqbasha laakiin biyo maalin ku weesaysatay wax sheeg sheegi kara lama arko qofku himad weyn xataa ma keeni karto inay hoos u dhigto himadiisa marka hadduu ku siiyo aqbala lakin lacagta hadduu ku siiyo laasimkuuma daartaa diidi kadaartana aqbale wa minhaa fiqiyadka waxaa ka mid ibaaxatu tayamumi booraysiga la bannayntiisa lilmukalafi qofka mukalafka loo banneeyey cinda faqdi ilmaa'i biyaha laweyntooda agtooda wa cadamu ilzaamihi iyo lagu laasimintiisa in la waayey biqabuuli hibati amani ilmaa biyaha lacagtooda hibada loo hibeeyo la aqbalinteeda lagu laazimiyo lilwudu'i weyseqaad biyahaas waxaa lay u sugnaadeen maxaa loogu laasimi diiday limaa shay dartiisaan loogu laasimin ilzaamka ku tacalluji limaa shay dartiisaan loogu laasimin fii daalika qabuulka ku sugan oo min alminnati gallad ah galladaa ku jirta abaal sheegada hadha imaan kara gallad inuu qofku kugu yeesho limaa shay dartiisaan loogu laasimin fii daalika qabuulka ku sugan oo min alminnati gallad ah allatii galladaasoo tanaalu gaarayda min alhimmati himmadayda xaggeeda manaalad meel weyn oo la gaaro meel weynay ka taabana ah. allatii gallada tanaalu gaarayda min alhimmati xaggii himmadda manaalad makaanu gaarid weyn weey wa calaa haadaa kaas korkiisa faqis ka qiyaaso wallaahu aclam uy halkaas aduu uga soco marka xadiiskiiu sharaxa ku keenay cuaymiin oo nabigu yidhi sal اlahu alيه waslm alyad اculyaa khayru min alyad sufla ah, gacanta wax bixinayda waxay ka qayr badan tahay gacanta wax qaadanayda gacanta saraa ka qayr badan gacanta hoose gacanta sare waamix waa midda bixinayda gacanta hoosena waa midda qaadanayda jeclow inaad wax bixido nabcow inaad wax qaadataba ah, himadaadu halkaasa gaarta halkaas waa inay himadaadu gaartaa annahmatu mamanaan fi dalabi cilmi dalbidda lagu mamanaado alslu alkhaamis wاlcishruun asalka labaatan iyo shaneeye annahnatu mamanaan wey mamanaan oo qofku uu ku mamanaado uu ku mamanaado cilmi dalbidda hanweynanka aqwaal aad u badan uu fakulqaydku ka soo raray laakiin hal hal kelimo oo uu ka soo raray ibnu jariir abari aan bal akrino ibnu jariir abari abu jacfar moxamed ibnu yaziid aabari wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi ardadiisii markii uu doonaayey inuu taariikhda kitaabka taariikhdaahu qoray inuu qoro bal fiiriya hanweynanka meeshay culummadu ka gaareen wuxuu ku yidhi hal tanshiduuna litaariikhi اlcaalam من aadam ilaa waqtina nashaad ma u leedihiin oo macnaha himadaas ma leedihiin inaad taariikhda qortaan laga soo bilaabo nebi aadan ilaa haddeer laga soo gaaro wixii dhacay oo dhan inaad qortaan nebi aadanaad ka soo bilaabe ilaa haddeer kitaab inaad ka qortaan himad ma u leedihin markaasay waxay ku yidhaahdeen kam qadruhu meequu la ekaanaa qadarka markaasuu wuxuu u sheegay soddon kun oo warqadood inuu noqona warqadan oli warqadaynana waa ka weyn umana dhow soddon kun oo warqadooduu noqona kitaab saasa ka warrama markaasay waxay yidhaahdeen hada mimaa tafna alacmaaru qabla tamaami ee taas intaana dhammaynaa cimrigu dhammaana soddon kun oo warqadood cimriyaalku waxay dhammaanayaan intaan la qorin markaasuu wuxuu yidhi innaa lilaahi macnaha innaa lilaahi wa innaa ilayh raajicuun wey laqad maatat ilhimam alla himadihi waa dhinteen daadna saas u fakerayn nebi aadan laga soo bilaabo ilaa maanta laga gaaro in aad qortaan soddon kun oo warqadoodna aad ka qortaan soddon kun oo warqadood markan waa meeqa mujallay noqonayda ilaa xataa kitaabka ma ogtahay mujaladka oo daqmiga lix boqoloo safxo uu noqdaa safxo maaha warqad lix boqoloo safxo wa waxaa dhacda toddobaatan kun ama boqol kunoo mujalo inuu noqdo kitaabkaas markaasuu yidhi inna lilaahi alla ileh himadihii waa dhinteen markaasuu wuxuu qoray soddon kun oo warqadood uu kitaabka taariikhdaa ka qoray soddon kun cafwan saddex kun aan raba alaaata aalaaf saddex kun kitaab aad weyn waa tafsiirka markuu qoraayo haddana sidoo kale ku yidhi haye diyaar ma u tegid qur-aanka tafsiirkiisa wixii soo arooroo dhan in la qoro meequu noqonaa soddon kunoo warqado markaas cimrigaa naga dhammaana intaanaan dhammayn markaasuu yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajiun markaasuu intii oo kale saddex kun oo warqadoodu haddana tafsiirka ka dhig ah, marka waa noocaas himada waxa lagu kala haraa waa himada ah, himada himada wuu hadalkaas ka soo raray siyar aclaami nubala lidahabi juska afraad juska afraad waxaan rabaa juska afar iyo toban juska afar iyo toban laba boqol toddobaatan iyo han siyar aclaami nubala halkaasuu ka soo alaslu alkhaamis waalcishruun asalka labaatan iyo shanayo annahmatu mamanaan fi dalabi cilmi dalbidda lagu mamanaado cilmi dalbidda in lagu mamanaado qofku macnaha inuusan ka dhergin oo mar walba xiise u qabo weyn mahmadu shayga qofku mar kasta inuu jecel yahay oo u baahan yahay oo uusan ka dhargayn weeye nahmadu idaa calimta haddaad ogaato alkelimata kelimadda kelimada almansuubata loo nisbeeyo ila alkhaliifati raashid khaliifkii hanuunsanaa caliy bni abi aalib radia allaahu canhu qiimatu kulli mri'in qof kasta qiimihiisu maa yuxsinuhu waa wax uu wanaajiyo daad kelimadaas ogaato la ra'ayta cajaman yab ayaad arkayda mhm. idaada jawaabkeediia maxduuf mhm. kelimadaas ogow calibna daalib loo nisbeeyo qiimatu kulli mri'in qof kasta qiimihiisu maa yuxsinu waa wax uu wanaajiyo macnaha qofka wuxuu la qiimi eg yahay oo lagu qiimeeyaa waxa uu yaqaano haddii qofka qiimihiis uu yahay kabaha inuu caseeyo kaba casayntu la qiimo egi marka kaba casaynta waana shay loo baahan yahay waa laga maarmi karaa weligaa haddaadan casaysan culays weyn ma dareemi soo maa marka qiimo weyn male qiimo weyn male waxaa ka qiimo badan qofka qashanka qaada oo dariiqyada iyo guryaha qashanka ka qaada maxaa yaele qashan qaadidda loo bahan yah lagama maarmo aadaan loogu baahan yahy kaasaa ka muhiimsan ogow qofku intuu shayga uu yaqaano uu qiimuhu ku fadhiyo ku fadhiyo hadduu yahay mid oo injineero guryaha dhisan qiimuu leeya sooma qiimuu leey maxaa le guryaha aadaa loogu baahan yahy laakiin waa uu laga noolaa karaa iyadoon wax la dhisin laakiin aadaa loogu baahan yahy sooma dabiibka jirka dabiiba jirkuu la qiim ege intuu u baahan yahy caafimaad imisaa loo baahan yahy laakiin qofka waxyooyinka xambaarsano waxyooyinka baahida loo baahan yahu la qiimo ege waxyooyinka waa daruuri sooma ah waa sababkii janno aad ku geli laheed waana sababkaad naar uga badbaadi marka qof walbaaba shayga uu yaqaan qiimihiisuu leeyay ah. ah, saasuu leeyay cali bin abi daalib waa kelimad khatar ah oo qofku macnaheeda markuu dhuuxow aad ula yaabay qof walbaaba meequu qiimo ku fadhiya ah. qofkaas oo kabaha masaajidka ka xadaa wax qiimaa kuma fadhiya mogta shar uun soo taagan wa qiimo ma leh walaa nus ma joog nus xata ma joog ma staahdo haddii suuqa lageey ataa nus ma sta haddaad tirado waa tuugii kabaa ka xadi jiray yaa iga gadaay xataa nus lagaa siima sooma marka qofku waxa uu yaqaano qiimihiisu soo ma jeedo idaa calimta hadaad ogaato alkelimata kelimadda kelimadda almansuubata loo nisbeeyo ila alkhaliifati khaliifaha alraashidee hanuunsanaa caliy bni abi aalib radia allahu canhu qiimatu kulli mri'in qof kasta qiimihiisu maa shay weyn yuxsinuhu uu wanaajinayo haddaad ogaato la calimta alcajab amase la ra'ayta cajaban walla yaab wada arkayda waqiila waxaa la yidhi waqiila waxaa la yidhi laysa kelimatun waqad qiila waxaa la yidhi laysa kelimatun kelimad ma ahan axadda mid uga boorin badan calaa alab اlcilmi cilmiga la dalbidiisa minhaa kelimadaas waxaa lma jirto kelimad cilmi in laysku booriyo kelimadaas uga boorin badan maxaa yeelay qofku wuxuu dareemayaa hadduu waxyeynka xambaaro baahida waxyeyn loo qabuu qiimaheed leey marka waa sababkii janno lagu geli lahay qof xambaarsan sababkii naar looga badbaadi lahaa qof xambaarsan waa wax qiima la qiimeeyo wixii ugu sarreeyey sowma jeedid marka qofka taas dareema qof walbaana waa jecelaya naftiisa inuu qaali ka dhigo qof jecel miyaa jira naftiisa inuu raqiis noqdo ah, qof jecel ma jiro ah, qof kastoo caqlila oon haddee caqlilaawo ahayn waa jecelyahay naftiisa inay qiima yeelato weliba qiimaha meesha ugu sarayda ay gaarto wax qiimaa oo la qiima kaa kara ma jiro inaad xambaarto kitaabka aleh sunada nabi sal allahu ala waslm marka naftaadaad qiima u yeelayda haddaad diinka xambaarto adaa isqiimeeyey cidna waxuma qaban ah, addoommadana waxuma qaban ilahayna waxuma qaban adaa isqiimeeyey haddaad xambaarto diinka alle naftaadaad u yeesho marka kelimad cilmiga in laysku booriyo kelimadaas uga waxaa layidhi boorin badan ma jirto uaymiin waa taqiibiyey wuxuu yidhi maya waa haynaa kelimad uga boorin badan qur-aankii sunnada uga boorin badan waxaa uga boorin badan qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna ma siman yihiin dadkan wax yaqaan dadkan wax oqoon bal caddaanta kitaabka alla fiiri dadka ilaahay diinkiisa yaqaan dhammaan dadka aan oqon waa ka sarreeya ma sina waa istifhaam inkaari bimacnaa nafyi ah ma sinna we yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu cilma darajaat ilaahay muminiintoo dhan kor u qaada darajaad laakiin ahlucilmiga ilaahay darajaad ka sii saro marina oo muminiinta kaleo dhan ka sarreeya hadday dhakhaatiir yihiin hadday injineera yihiin hadday waxa weeyaan waxay rabaan ha noqdeen hadday tujaar yihiin ahlucilmiga ilaahay ka saromariy ayaga ilaahay ka saro mariy nabi maxamedna uu yidhi sal اllahu alay waslam man yurid illahu bi khayran yufaqihu fi اdiin qofka ilaahay kayr la doono diinkuu fahamsiiya qofkaan ilaahay la doonin waxba ilahay ma fahamsiiyo ilaahay ma fahamsiiyo diinka nabiguna uu yidhi sal اllahu alay waslam ina alculamaa warasatu اlambiyaa wa ina alambiyaءa lam yuwariثuu dirhaman walaa dinaaran wainamaa waraثuu اlcilma faman akhadahu akhada bixadin waafir marka wuxu uhi tana ka boorin badan kitaabkii sunnada ka boorin badan faaxadaar ka digtoonow haladalqaa'ili kii qaldamay qalabkiisa ka digtoonow oo yidhi muxuu yidhi maa taraka alwalu maada naafiye ka dhig faaxdar ka digtoonow haladalqaa'ili kii yidhi hadalkiisa ha kii yidhi qaladkiisa ka digtoonow faaxdar ka digtoonow haladalqaa'ili kii yidhi qaladkiisa maa taraka alwalu kii hore ugama tegin lilaakiri midka dambe shay-an mafcuulka maxduuf maada naafiyana waa laga dhigi kara istifaamiyana laga dhigi kara u le usaymin maa taraka alawalu kii hore ugama tegin lilcaakiri midka dambeoo gadaal ka imaanaa hayan waxba shay-an waxba iyo inaad tirahdo maa taraka alawalu laakhir kii hore horta xuu uga tegeyba kii dambe iyaduna waa la macna waa istifhaamin kaari iyaduna macnaheedu waa maxay qofka saasoo hadla wuxuu leeyahay macnaha masaa'il hadda la baaro oo cusub iyo masaa'il u baahan fiqi cusub in kitaabka sunnada laga soo saara ma jirto waa la dhammeeyey wixii la dhihi lahaa kitaabay ku qoran yihiin ka xoogaa kitaabka baratolaqbee laakiin maanta inaad mujtahid mutlaqa noqoto oo masaa'il cusub kitaabka sunnada ka soo saarta loogama bahno waa la dhammeeyey arrintaas waa qaldanya kaas ya wa sawaabu saxdiisu wa sawaabu sawaabu haada alqowl hadalkaas saxdiisa kam taraka alwalu lilaakhiri wey kam badanaa taraka intuu uga tegay alawalu kii hore lilaakhiri midka dambe badana masaa'ilka aan laga hadlin oo hadda loo baahan yahi laga hadlo ah, kam ah, badanaa taraka inta uu uga tegay alawalu kii hore lilaakhiri midka dambe ah, oo hadda haddaad u baahato fiiri axkaamu اlhaatif taleefoonka axkaamtiisa ma ka soo helaya kutubtii hore umka imaam shaafici ma ka soo helaya minhaaj ma ka soo helaya maya hadda maba jirin see looga soo hela macnaha dhacdooyinka adduunka ilaa uu ka dhammaanaha waxaan weligeed hore u dhicina dhaca u fiirso shaygaas dhacayna kitaabka alle waa ku yaalla xukunkiisu iyo sunnada nabiga qofkii ka soo saari lahaa rabo a'immadii hore wax allo wixii ayaga wakhtigoodii dhacay ayay kitaabka sunnada ku miisaameen kana hadleen wixii uu markaas ku soo dhaco is yidhahdeen waa dhici karaana waa ka hadleen ayagana laakiin waxaa dhaca sanad walba ama qarni walba waxaan weligood hore u dhicin waxaasna kitaabka alle waa ku yaallay maa faradnaa fi lkitaabi min shay yaa la raba inay ka soo saaraan culummadu waktigaas joogto saas daraaddeed meeqa maanta la alifay kutub ah, iu nawaasil kaliya iiri iqu nawaasil dhacdooyinka cusub fiqigooda afar mujallaad arkay saddexaad arkay meeqa culummada jiraan ilaa qiyaam saacana saasay noqone ah, ilaa diinkan looma soo dejin saxaabada kaliya ilaa qiyaamuu ka dhaco diinka ilahay ugu talagalay wey macnaheedu waa maxe ilaa qiyaama ka dhaco wax kastoo dhaca xugunkooda diinkaana laga hela qofka yidha laga heli maa diinka alluu nuqsaani uu dacni waa qof yidhi waktigan uma subado diinka lagu dhaqmo waana sida yihahdaan calmaaniyiinta laadiiniyiinta saas yihahdaan waktigan lama soco karayaan casrigaa yidhahda tekhnolojiyada casrigaana kitaab lama soco kara yiri waan culummadu waxay dhahdeen ijmac way qofka saas yidha inu gaal maxaa yeelay alla iyo rasuula noo sheegeen kitaabkan ilaa qiyaamu saac inuu baaq noqono oo isagu keligiis diin yahay xaq ilaahana noo sheegaya kitaabkan inaan waxba looga tegay yaa ka soo saara marka qarni walba culummada joogto marka war waxa ku yaalla tirada ka barteen hadhihin rag waa kii hore hadalla waa ku yidhi anagu waxbaan iska sheeg sheegayna maahane wax dambo hadda laga hadlo lama arko hor waa ha isku qaldan rag waa kii hore hadallo waa kuu yidhi ha isku dheh soma jeedin marka sida saxdaana waa sidaa sida saxdaa waa sidaas weeye facalayka laazim bilistigfaari badsasho min miiraahi nebiy nabiga dhaxalkiisa aad badsato sala allahu alay waslm dhaxalka nabiga xaggiisa badso nabiga xaa laga dhaxlay sala allahu alay wasalam alkitaab wasunna labadaasa laga dha facalayka laazim bilistikfaari badsasho min miiraafi nebiyi nabiga dhaxalkiisa xaggiisa aad ka badsato sala allahu calay wasalam wabdulku bixi alwusca awoodda fi dalabi cilmi dalbidda wataxsiili soo xasrinta watadqiiqi iyo sugidda masaa'ilka aad sugaydo ah, masaa'ilka iska sug dad badan uu yidhi cuthaymiin oo maanta jooga masaa'ilka waxa weeyaan daahirka ayay ka qaadanayaan hoos masaa'ilka u fiiri marayaan nusuusta dawaahirta nusuusta cumuumayaadkeeda ay qaadanayaan ayagoon aad u sugin oon daqiiqin masaa'ilka daahirkan ma muraada mase maahan caamkuhan ma la qasisay mase lama qasisin muطlaqan ma la qayday mase lama qaydin maba yaqaanba waxa weyaan mulaqaa la qasisay iyo waxa muطlaqaa la qayday iyo caamaa la qasisay maba fahmaayaba soo ma jeed markaasa waxaa dhici karta inuu fadwoodo xadiid culummadu ku ijmaaceen inuu mansuuq yahay soo ma jeed maxaa yeelay lafdiguu soo qaadana daahirkiisaas isagoon oqoonin lafdigan macnihiisa uu iska qaadana taas halaagay ku rideen marka maalin walba waa gabidhaclayna marka berriyu ogaana waxuu sheegaya inaysan sal lahayn ka laabo haddana mid kale ku dha gabidhaclee saasuu gabidhaclayna ah, maalinna meel ku sugnaa ma kale dalaalaadkaasna waxaa keena qofka dariiqa waxbarashada marka ka luma oo cilmigiisu muqtadafaad noqdo ah. dariiqo inta ku bilaabo fani kor uma socon kitaabkaas fanigaas xoogaa kitaabu ka xoogaa ka dhegdhegaystay xoogaa masaa'ilu ka maqlay kanna xoogaa kitaabu ka dhegdhegaystay kaasna waxbuu ka dhegdhegaystay cilmigiisu waa muqtadafaadkaas soo ma jeedo qofka hadduu dariiqo saxa waxbarashada ku galo fanigan bilow meel fiican ka gaar kanna bilow meel fiican ka gaar garo aayad kasta oo doonayda macnaheeda horta culummada horta waxay ka yidhahdeen hal caalim ha ku gaabsan laba ha ku gaabsan shan ha ku gaabsan bal culummada muslimiintu waxay ka yidhaahdeen inaad wada ogaato isku day intii tabartaadu gaarto markaas waxay u badantay inaad nabad gashood ka nabad gashood inaad waxa weya sabiilmuminiinkii khilaafto sabiilmuminiinka inaad khilaafto so uma jeedin arag masaa'ilka fiqiga culummada muslimiinta waxay ka yidhahdeen xadiis kastood rabto inaad daliishato arag maxay culummadu horta ka yidhahdeen sanadkiisana fiiri macnihiisana fiiri aayadda sanadkeeda lama fiiriyo ilaahay baan xifdiyey waa wada mutawaatir qur-aan laakiin la fiiriyo xadiidkana sanadkana waa inaad fiiridaa culummadu waxay ka yidhahdeen xadiidkan sanadkiisa ma suganya mase ma sugna macnihiisana waa inaad fiiridaa dariiqaas markaad marto laba shayba waad helaydaa sabiilmuminiinka inaadan khilaafinood ogaato waxa weeyaan daliilkan culummadu siday u fahmeen saxaabadii taabiciyaalkii a'imatulhuda waxaad kaleeto helaydaa haddii xataa markaas fiqigii aad baratay ama madhabkii aad wax ka baratay qowl daciifu haduu ku jiro qowlkaasu sababku ku daciifo ogaa kartaa sababtoo ah mas'aladan markaad akhrido oo daliilka madhabkaanu qowlkan waxbuu ka yidhi wuxuu deliishaday waa arkay culummadii kaloo khilaafsanna waad aragtay waxay deliishadeenna waad aragtay daliilkoodii waa saxiix bannaanka yeelo saxiixna sariixna culummadan kalena madhabkan qowlkan dliilkoodu ama waa daciif ama sariix maaha markaasoo kale qowlkii kale waa qaadan karta bidliiliyaad ku qaadane waana ad taqaan ku qaadata laakiin waxaad ku hadlaydaa haddaadan dariiqadaas wax ku baran wax aan wax ku hadlo muslimuma jiri aad iskaga hadla adoo isku haysta inaad kitaab sunno ku socoto marka waa salkaas solka culummadu ay ugu nasteexeeyaan war waa inuu bartaa marka horeeto oo uu ku xoogaa ku soo koraa inuu masaailka fiqiga culummadii hore taqiijiyeen ila culummadii juhdi badan bixiyeen waxay isku dayeen aayad walba naasiq iyo mansuuqeeda inay kala caddeeyaan haddayba ku jirto cumuum walba ma la qasisa mise lama qasisa inay ku dadaalaan mulaq walba ma la qayda mise waa mulaqiisa inay ku dadaalaan waxaas waa bisleeyeen diintiiyo bislaaqaa soo dhigay aqwaashoodu waa nuurka lagu iftiiyo kitaabka sunnada oo lagu fahmo qofku markaa sidaas darteeda inuu ku barbaaro marka hore kutubta fiqiga oo mukhtasaraadka bal ku soo barbaaro markuu soo barbaaro oo qofkii luqadiina uu barto usuulkiina uu barto inuusan ku tajamudin oo ku qalalinin kitaabkii sunnada markuu barto qowlka ay u caddaato inuu khilaafsan yahay daliilka daliilka u raaco isagoo yaqaan daliilkan ciddii sidaan u fahamtay uu u raacay waa yaqaana culammada muslimiintu sida u fahmay oo kale oo kan khilaafay marka sidaas inuu qofku ku barbaaro fiqigii culummadii ka horreyday ay qoreen uu ku barbaaro weliba madhab madaahibtaas ka oo madhabka culummadiisu ay culummada meesha joogta ay yaqaaniin inuu xoogaa ku barbaaro qofku waxay u keentaa shuduudkiis inuu yaraado shuduudkiis inuu yaraado taasay u keentaa haddii kaleeto tadqiiq ma leh tadqiiq male leh cilmigiisu wuxuu noqonayaa iska muqtadafaad aan sugnaynuu noqonaya fa calayka laasim bilistigfaari badsasho min miiraai nabawiyi min miiraahi nabiyi dhe nabiga dhaxalkiisa xaggiisa aad ka badsato sala allahu calay wasalam aad waa inaad saad weyn uga qaadataa kitaabkii sunnada ood ogaataa diinkii nabiga loo soo dhiibay labadaanu ahay ah, culammada muslimiinta dhammaan diinta wax kuma soo daraan mana awoodaan inay wax ku daraan xaqna uma laha ee waxay sharaxayaan diinkii nabiga sala allahu calay wasalam qowlkii marka markaad barbaarto kuu caddaada inuu waa inaad qowlkaas ka tagtaa oo qowlka daliilka waafaqsan qaadata laakiin soo gaar waddada ah, wadda saxana ku imow salimaho nabad qabta ku imow oo ku soo gaar dhaxalka nabigana badso weligaa dhaxalka nabiga badso alkitaab wasunna wabdul ku bixi alwusca awoodda fi dalabi cilmi dalbidda wataxsiili soo xasilinta wa tadqiiqi sugidda masaajidka inaad iska sugto ah, daliil walba dliilku hadduu aayadee lafdigii sanadkiisu waa sugan yahy laakiin macnihiisa waa inaad sugto xadiiska sanadkana waa inaad sugto macnihiisana sugto ee daahirka adan la boodin odoon hubsan wa mahmaa balaqta meel kastood gaarto filcilmi cilmiga ka gaarto fatadakar xasuuso kam taraka kam badanaa tarakal awalu kii hor intuu uga tegay lilaakhiir macnaheedu waa maxay ogow inaad ka tegi doonto masaa'il badan oodan weli garan oo dadka kaa dambe aad uga tegi doonto ogow hasdhihi waa dhammayda masaailkii xaqiiqo waxaa wax badan inaad ka tegi doonto aduguna marka xasuuso intaas bal dadaalo ha nasan ee waxaas aad ka tegi doonto ku sii dadaal bal qayb inaad garato ah, uaymin wuxuu yidhi taas ah, kam taraka alawal laakhiri inaad xasuusato waxaa kaaga feecan inaad xasuusato wa fawqa kulli dii cilmin caliim ah, mid kasta oqoon leh waxaa ka sarreeya mid cilmi badan wmaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila war aayaddan labada aayadna soo xasuusu cilmiga laydinkama sin ilaa wax yar maahan meel kastood gaarto waxaad un ogaata aayaddaas waa kuu taaganta cilmiga laydinkama sin ilaa wax yar maahan waxaad haydaa waa wax yar inta kaa maqana ka badan aayaadkan soo xasuusu yidhi tanaa ka cadaan badane tanaa ka caddaan badan marka inuu aad arrintaas qofka ugu dadaalo waa waa muhiim waa muhiim wa fii tarjamati axmed ibni cabdiljaliil shiiqa la yidhahda axmed ibni cabdiljaliil tarjamadiisa waxaa ku sugan min taariikhi baqhdaad xaalay ka mid tahay lilkhadiib oo khadiib u sugnaaday kitaabkaasu dikrun waa mubtada muaqara dikrun ah, dakara maaha dikrun sheegitaan min qasiidatin qasiido wax laga sheegay qasiidadaasoo lahu axmed u sugnaatay ibn cabdiljaliil laa yakuunu sariyu mila dani laa walaa du dakaa'i milu اlhabi qiimaة اlmar'i kul ma axsana almar qadaaء min alimaami cali laa yakuunu sariyu sayid ma noqdo mila daniyi midka liita oo kale qof sayid ah oo sharaf leh iyo qof liita oo kale masina taas qof walbaa fahmi kara laa yakuunu sariyu qofka sayidkaahu ma noqdo mila daniyi midka liita oo kale laa walaa dudakaa'i caqliga qofka u saaxiibkaana mila alhadiyi sawir oo kale ma noqdo cashaadaas ma isku ekaa kara ma isku ekaa karaan qiimatulmari markay macnaheedu waa maxay jaahil iyo caalimna ma isku mid maaha jaahil iyo caalimna isku mid maaha qiimatulmar'i qofka qiimihiisu kullu maa shay dhammaantiis weeye axsanalmaru qofka u wanaajiyo qadaaun haadaa midkaanu qadaaun waa xugun xukunka min alimaam imaamka xaggiis ka ahday caliyun cali ah waa xukunka imaam cali a'imo badana ku gabiyeen macnahan cali qiimatulmari qofka qiimihiisa kullu maa axsana shay dhammaantiis weeye kullu maa shay dhammaantiis weeye axsan u wanaajiyo almaru qofka qadaaun haadaakanu qadaaun waa xukun xukunko min alimaam imaamka xaggiisa ka ahda caliin ah alrixlatu lidarabi alaslu saadis wاlcishruun asalka labaatan iyo lixeeye alrixlatu waa safrid ama rarasho lidalabi cilmi dalbidda loo rarto waa inaad cilmi dalbidda u safarto ood u rixlaysato ood hariib u noqoto ood beledkaaga uga tagto aad ku dhalato adoo cilmi raadinaa man lam yakun qofkaan noqon ruxalatan fucalatan waylun likulli humazatin lumaza humazatin fucala amilatu mubaalaqa ka mid yahay fucala saasaad ka dhigaya ruxala midda dambaydanaan ruxlatanaad ka dhigay waxaadaad reebe tan waa amilatu mubaalaqa ruxala mid harasho badan wey ruxlana waa mid isaga loo soo rarto waa mid asaga loo soo rarto ruxla ah. aruxlatu bidami ashay ladii yurtaxalu ilay ah. marka la ydhahdo ruxla bidami wasukuun ashayu alladii yurtaxalu ilay waa midka loo rarto loo safro ruxalana min amilati اmubaalaqa ay ka mid tahay macnuhu markaas macnaha soo baxaya la fahmayo oo waa maxee man lam yakun qofkaan noqon ruuxalatan mid rarasho badan mid safar badan oo cilmiga in badan u rixlaysta lan yakuuna ma noqonaayo ruuxlatan mid asaga loo soo safro cilmi loo soo doonima xalaasba ma doonin wax badan saas wey macnuhu man lam yakun qofkaan noqon ruuxalatan mid rixlo badan oo cilmiga in badan u safra lan yakuuna ma noqonayo ruuxlatan mid loo soo rixlaysto oo loo soo safro ma noqonayo sidaas waa sida haalibkaa yidha laakiin marmar waa marag badan waa la arkay ulumo beledka ay ku dhashayn aan weligood ka dhaqaaqin oo caalimiinna noqday taasuna waxay ku imaanaydaa beledkaa culummo badan joogtaa markaas ah, beledkaa culummo badan joogtaa faman lam yarxal qofkaan u raranon u rixlaysan fii alabi اlcilmi cilmi dalbidda lilbaxi baari daraaddeed can ishuyuuqi shuyuuqda uu baaraa wasiyaaxati wasiyaaxati dhulmarid siyaaxada dadka xataa dalxiiska wareega meelaha siyaaxa la yidhahdo hadda waxaa loola jeedaa dhulmarnimo dhulmar inuu meelo badan maro dhulmar wey faman lam yarxal qofkaan u rixlaysan fii alabi اlcilmi muxuu u rixlaysanaa lilbaxi baarid daraaddeed can shuyuuqi shuyuuq u baara shiqyaal iyo wasiyaaxati dhulmarid fil akhdi qaadasho sababteeduna u dhulmaraa canhum culummada uu wax ka soo qaato fil akhdi qaadasho sababteed uu u dhulmaraa uu siyaaxada u samaynaa canhum canilculamaai wax ka soo qaato canhum can ishuyuuq qofkan sidaas noqon fayabcudu waxaa fogaanaa ta'ahuruhu inuu ehel u noqdo liyurxala ilayhi in asaga loo soo rilaysto in asaga loo soo rixlaysto fayabcudu waxaa fogaanaa ta'ahuruhu inuu ehel u noqdo liyurxala ilayhi in asaga loo soo rixlaysto lianna haaulaai alculamaa masale muhima meeshan ku sheega masaladaas waxay tahay qofka xoogaa daalibcilmigae ah oo wax akhriya wax laqlaqbeeya iyo caalimka raasiqay ee muddada dheer wax akhrinayay labadoodaas isku mid maaha shaqa iskumada shaqa iskumada qofkaas daalibkaa xoogaa inta faafaaidaystay wax akrinaya waxaa dhici karta masaa'il badan inaysan u bislayn oo aad ka qaadato ayagoon bislayn laakiin caalimka muddada dheer wax akrisanayey wax akrinayey wax baarayay cilmigiisu waa bislaaday waa bislaaday waa bislaaday isagoo bisilaad iska qaadanay ml iyo tusaale waxaa kugu filan dadka maanta jooga inkastoon hal qofoo lagu shaba laga heli karin imaamu shaafici imaamu shaafici waktigii horeeto oo wax alifayey caalim uu ahaa ciraaq uu jooga markii dambe uu masar tegay cilmi kale u siyaaday masaa'ilu ka laabtay tiro badan waxay yidhahdeen shaaficiyadu dhammaan masaa'ilkaas oo uu labada qowl ka leeyahay qowlka qadiimka iyo qowlka jadiidkaa qowlka jadiidkaha sawaabkii oo raajixii ilaa toban iyo toddoba masale marka laga reebo toban iyo toddoba masalaa jirto marka hore u asiibay oo marka dambe marjuuxu yahay qowlkiisu oo ay ahayd inuu ku sugnaado laakiin marka dambe sidaan ula muuqatay waa banu aadan iyo waxa weeyaan dacfigiisu ah, so uma jeedin maxay kutusaydaa marka markii dambeu masar joogay masaa'il badan iyo cilmi badan ousan awel arag inuu arkay marka caalimka mar kastoo wakhtigiisu kordho baxfigiisa badana cilmigiisa sii bislaana dhammaan masaa'ilkii dambu ka wada laabtay siduu uga laabtaa u raajica masaa'ilkii dambaa raajica marka laga reebo toban iyo toddoba masale soo uma jeedo marka maxaad u malaynayda qof maanta jooga marka bilow iska ah waxbuu akri tegey masaa'il badanoo bislayna ah, uu kuu dhiibaya ood qaadanayda laakiin caalimka wakhtigiisu ku dhammaaday cilmiga cilmigiisu waa bisidii marka inaad raadido culummo nuucaasa ah ood ka qaadato cilmiga fii ayi fanni fi lua fi tafsiir fi اlxadii fi اlfiqi saas ku dadaa si aad u noqoto cilmigaad qaadayda cilmi bisil saasuu lana haaulaa'i fiiri lianna haaulaa'i kuwaan kuwaan al ulamaa ee culummadaa aladiina culummada madaa uu tegay waqtu waqti fii tacallumihim waxbarashadooda wa tacliimihim ayaga waxbaridooda ay dadka wax barayaan wa talaqi qaadasho canhum xaggooda wax laga qaato ladaeyhim culimmadaas agtooda waxaa ku sugan min ataxriiraati xagga tifaftiridiyaalka masaa'ilka siday u tifaftireen oo ay u sugeen macnaha min ataxriiraati xagga tifaftiridiyaalka wa dabdi dabdinta iyo qabashada kelimadda lafdigeedana si saxa loogu dhawaaqo macnaheedana si saxa loo qabto wnukaati ishaarooyinka alcilmiyati cilmiga loo nisbeeyey nukta dhibicdaa la yidhahdaa nukaat laakiin hadda waxaa loola jeeda almasaa'il addaqiiqa nukaat wnukaat halkan almuraad almasaa'il addaqiiqa waa masaa'ilka qarsoon wey masalooyinka qarsoon wey iyo wnukaati masalooyinka daqiiqa ah alcilmiyati cilmiga loo nisbeeyey iyo watajaaribi tijaabooyinka halkaas wuxuu baraarujinaya sheekh maxamed bin saalex alcuaymiin tajaarib inay aad u qaldaan dadku xataa dalab cilmiga iska daa dadka caamada ahe oo yidhahdaan tajaarub hebel tajaarub uu leeyey oy ra'da godaan waana qalad ah, tajaarib wey bikasri raa ah, sidaasuu leeyahay sharaxaad ku arki doontaan insha allah atajaarib maksuurat raa watajaarub uu yidhi wuxuu yidhi watajrubatu bidami laysad wuxuu yidhi watajaarub oo ra'da la godo watajruba bidami laysad luqatan carabiya maca annahaa maca annahaa hiya shaa'icatu cinda annaasi alaan xataa cinda dalabati اlcilm yaquuluuna tajaarub maca anna sawaaba kasru raa marka tajaarib waa in la yidhahdo huu leeyahy waxaa agtooda ku sugan xagga taxriiraadka iyo dabdiga iyo nukaadda cilmiga iyo tajaaribta maa shay ku sugan ah. maa ladayhim agtooda waxaa ku sugan maa ladayhimtaa khabar muqadama ahe eh, tan waa mu'akhara jumladaas ayaana annada khabarkeedii ah maa shay ayaa agtooda ku sugan yaizu bikasri اcayn yacizu uu adkaanayo alwuquufu daalacasho calayhi la daalacdo waqafo maadada ah markay calaa ka daba marto bimacnaa ialaca wey mar kastood aragto maadada waqafa waqafa yaqifu wuquuf ama ficil maadi haat ama mudaaric haat ama masderka haat calaa markay ka dambayda macnaheedu waa idilac wey waa daalacasho maa shay ayaa agtiisa ah yacizu uu adkaanayo alwuquufu daalacasho calayhi la daalacdo wax aadan adugu daalaca karin oo adadag ay hayaan culummadaas ow amase calaa nadaa'iriha wax lamida in la daalacdo fii buduuni alasfaari kutubaha waaweyn dhexdooda laga daalacdo ah, way adag asfaar waa jamcu sifr waa bimacna alkutub asfaar yaxmilu asfaara waxdar ka digtoonow alqucuuda fariisasho canhaadhaa rixlada aad ka fariisato iyo cilmi dalbidda inaad cilmiga u safarto inaad cilmiga raadido inaad culummada goobto masaa'ilku u bisil yihiin arrintaas inaad ka fadhiisato iska ilaali waxdaar ka digtoonow alqucuuda fadhiisasho can haadaa cilmi dalbiddan aad ka fadhiisato calaa maslaki lmutasawifa kuwa suufiyada iska dhiga dariiqooda xaal aad ku sugan tahay albattaaliina ee hawlaawayaalka ama mashaqaystayaalka waa qofka shaqada ka fadhiista oon hawlaawaha amase mashaqaystaha meesha iska fadhiya aalera bataal waa hawlaawi hawl male leh ama mashaqayste dheh kuwaas dariiqooda haqaadi yaa musiiba kugu dhicine mutasawifa uu leeya suufiya dhima sababtuna waxay tahay waqtigii salafka waxaa jiray magacaas in la isticmaalo mararka gabal dadka gabal oo dadka zuhaadda ah oo cibaadada badan la yidhaahdo suufi mararka gabal waa dhici jira dad nadiif ah oo toosan calalkitaab wa sunna ku toosan laakiin zuhdi iyo cibaado ku caanbaxay laakiin markii dambe dad inxiraafay oo kitaabkii sunnadii ka tegey oo diin kaleba ka diin dhigtay aa magacii qaatay markaasay culammadu waxay dhahaan mutasawifa suufi iskal yeelid Ah, maahan kii xataa la yiqiino zuhdiga macnihiisu aha ma waa iska yeelid saasuu leeyahy waxda ka digtoonow alqucuuda fadhiisaso can haadaa cilmi dalbidaad ka fadhiisato calaa maslaki mutasawifa kuwa suufiyada iska dhiga dariiqooda xaalad markaad ku sugnaanaydo mutasawifada albadaaliina howlaawayaalka amase mashaqaystayaalka aladiina kuwaasoo yufadiluuna fadilayaan cilma alkhiraqi calalada cilmigooda calaa cilmi اlwaraqi warqadaha cilmigooda waxay leeyihin cilmigii khiraqaan haysanaa aan ku falayn cilmi waraaq lagu qorayo khirqatu suufiya aa jirta waxa la yidhaha khirqatu suufiya calalkii suufiyada aad ugu badan xataa muxadisiintii hore waad ku arkaydaa qaar ka mida isagoo la leeyahay labisa alkhirqata min yadi sheekh fulaan dhankaas suufiyadu inay ka soo ay ka timaadaa meel kale kama timaado waxayna tahay nabiga sal اlahu alay slm waa la barakaysan jiri la barakaysan jiri burdada nabiga ninaa huday waa barakaysan jiri nabigana kulli waa la barakaysan jira candhuuftiisa dhididkiisa weesadiisa kulli suufiyadii waxay bilaabeen markaa wakti hore weliba oo qadiim ahaa in ayaguna nin kastoo mid weyn oo kastoo ka mid ah in la barakaysto wuxuu samaynaa markaa tilmiidkiisa ama ardaygiisa uu mara u gelina garbaha sayi gaara iyo shakli gaara dariiqa walbale dariiqooyinkuna isku sayima marka labada garaba u gelina maro oo ayaga dariiqadaasu leedahay hadday rufaacan yihiin hadday kadaa yihiin hadday keera yihiin magaca markaas dariiqadaasu sayi ay iska leedahay mara ah uu garbaha u gelina markaasuu leeya waa itmamta soco hadhow ardaygaasu hadduu nin weyn noqdo oo magac leh oo maarata hadee suufyada meel weyn ka jooga isla u gelina ardadiisa mid kastuu fasaxa u gelina oo u idma midii laftirkeedu nuuciyo kale maraa oo sidii u tolan uu garbaha u gelina khibqatu suufiya la yidhahda markaasuu leeyahay asaguna u sheega wuxuu leeyahay labistu alkhirqata min yaddi sheekh fulan ah, wa sheekh fulan hadduu sanad dheer ay ku warinaya xadiis mawduucana waaba u sheegaano baaila oo xasanubasri ka dhaca oo cali bn abdal halkaas ka gala halka waaba sheegaan xadiisulkhira waaba sheegaan marka khirqatu sufya la jamcina waa khiraq marka markii dambe maxay yeeshane qofkan ayaana lahayna la tarbiyayna calalkaasaa loo gelina cilmi akhrisama asaguna dad u akhrima waxay leeyihiin ayaanu zuhdiga la barbaraa xoogaa khalwo meelo cidlaho khalwoha ku qalwayna adkaarna waa la amra waa daldala hurdadana waa laga ilaalinaa cuntadana waa loo yaraynaa qalbigu waa isla hadlaa marka markaasu wuxuu iska dhigaa inuu meel khatara gaaray marka meel khatara qalbiga waxbaa ku soo dhacaa waxaas waxyi u malayna ha isla hadliddii qalbiga uu isleeyahay waa lagula hadlaa markaasuu leeyahay xadaanii qalbii can rabbi ah, waxaa ii warramay qalbiga xagga rabbi iga warramay saasuuna ii sheegay hmm, saasuu ii sheegay wax walbaan fahmaa saasuu leeyahy waxaan la ogsanaya midka ambiyadu waa macsuum nabi qalbigiis hadduu wax ku soo dhaco waa macsuum laakiin ilhaamka makhluuqa kale basharka kale ilhaamkoodu macsuum maaha maahan ambiyada maahan sababtoo ah afdal اlmulhamiin yaa waayo cumar bn khadaab nabigu sal اlahu alay sl u ummadihii hore dadka mulhamiinta oo kayrka lagu ilhimaya ku badnaayeen ummaddayda hadduu ku jiro cumar cumar inta gafaa la toosi jir cumar hadda isaga cilmigiisuna ilhaam maahayn kaliya ilmi hadde cilmigaas oo nabiga laga dhaxlay ninka ugu aqoon badan oo bacda abubakr abubakr unbaa ka aqoon badna soo ma jeedi wamaca daalika meeqa gooraa la toosi jiri meeqa gooraa la toosi jiri cumar inta masle ku gaf waa badnaaya oo uu aqbali jir marar badan bal wiilkiisa cabdullahi bn cumara aan nin masalo weydiiyey salatu tamatu tamatu filxaj atamatu filxaj kaasuu u sheegay markaasuu yidhi cumar aabbaha diidanaa la yidhi ka war markaasuu yidhi iga kac majlis nabigiiyo yidhiyaan kuleeg war haddii nabigu yidhi aabbaha ila diido yaad qaadanaysaba maxaa shakiga keenay nabigaan ba kaaga sheegay saag nooga istaag majlis soo ma jeedi marka maxaan u malaynaya dadka welidaa saas daraaddeed qofka yidhaahda aniga cilmigan oo kitaabkii sunnada oo warqadaha ku qoran cilmi iima ahan diinna iima ahan ah, cilmi kalaan ku dhaqmaa qofkaasu muslim maahan biijmaac اmuslimiin hadduu awal muslim waa murti biijmaac اlmuslimiin ay ku soo rareen waana saas madhabkan cilmkhira qofka calalkaasaa loo gelinaya ayaanaan lahayna la tarbiyaynaya kadib waa lagu le waa la idmay cidna ah, kaama oqoon badna ku soco waar hawadiisa wuxuu ku socda wisaawis shaydaan qalbi uga riday wey ay waxay leeyiin qalbigaa saafin noqday markii khalwadii ku batay oo digrigii ku batay oo dunuubtii laga ilaaliyo nadiif noqday wax aan xaq ahayn ku soo dhicin ma qalbigaasay leeyiin marka wax aan xaq ahayn ku soo dhicin wixii ku soo dhaca waa xaq ma dhici karto soo ma jeedo culummada muslimiintu waxay yidhahdaan qofkaas marka oo waxay leeyiin ilmu waxay leeyiin waxaa jira cilmu daahir iyo cilmu lbaatil kaana waa cilmu baatil amase cilmu lxaqiiqa cilmiga waa cilmxaqiiqa la yidhahda a'immada muslimiintu ijmaacaaday ku soo rareen inuu gaal yahay qofkaas qofka yidhaahda aniga daahirka shareecadii nebi moxamed la soo diray kuma socdo cilmi la yidhahda cilmi baatinan ku socda a'immada sooraxda waxa ka mid ah abulcabaas alqurdubi mufhimka almufhim lima ashkala min saxi muslim waxaa ijmaacaas ka soo rara ka soo naqliyay xaafid ibn xajar fatxulbaari kitaab ulcilmi markuu maraa kitaab ulcilmi uu ku soo raraa waana iqraariya waxaa kaloo ka soo raray iqraariyey waxa w abu cabdilaahi alqurdubi sheika tafsiirka iskale asna ijmaac weyne murtad inuu yahay qofkaas uusan muslim ahayn mar hadduu yidhaahdo daahirka shareecada aniga maya waa khilaafi kara sidii nabi muuse uu u khilaafay khadir khadir siduu nabi muuse u khilaafay aan anigu shareecada nabi maxamed u khilaafi kara waana saasay ula jeeraan kuwa hadda jooga iska da kuwa kale saas ula jeeraan maxaa yeelay waxaa la leeyahay khadir nabi muuse looma dirinba nabi muuse loomaba dirin khadir nabi muuse risaaladiisu khaasay ahayd reer banu israa'iila loo diray khadir loomaba dirin khadir wuxuu haystay diin kale oo ilaahay soo dejiyey asagaaba nabi ahay sida raajixa hadduusan ahayne nabi kale diinkiisu ku socday soo ma jeedin ka mid maahan ummadda nabi muuse loo diray laakiin nebi moxamed sala allah alay slam waa ka duwayey nabiyaadkii hore markii asaga la soo diray dhulka korkiisa waxaa ku sugan dhammaan jin iyo insi asaga inay adeecaan waajib ku ah ayuha الnaas inii rasuulullahi ilaykum jamiica saas ku dhehalayn dadka ah. nabiga sal اlahu alay slm markuu sheegaya muxuu yidhi wa kaana الnabiyu yubcaثu ilaa qowmihi khaasa wa bucitu ila naasi caama ah. saas darteed min nawaaqid اlislaam alcashara tobanka islaamka burida kuwa ugu waaweyn manaa kuwa islaamka buriya toban maa boqol waa ka badan yihin laakiin tobanka ugu waaweyn maxaa ka mid a ah. man ictaqada ah. qofka aamiye aaminsana oo caqiideeya inay u waasac tahay inuu ka bixi karo shareecada nebi maxamed sal allah alay slm sida qadin uga baxay kiimaam culammadu waxay hahdeen kafara ijmaaca maraajicdiinu aniga inii sheegay saddexdaas kitaab bal fiiriye aimada soo rartaa saddexdaas kaliya maahani bal fiiri waxdar ka digtoonow alqucuuda fadhiisasho can haadaa cilmi dalbidan laga fadhiisto calaa maslaki lmutasawifati kuwa suufiyada iska dhiga calanleyda kuwaas dariiqooda xaalaad markaas ku sugnaanayda albadaalina ee shaqalaawayaalka ama mashaqaystayaalka aladiina kuwaasoo yufadiluuna fadilayaan cilma alkhiraqi calaa cilmi alwaraqi cilmiga waraqaha ku qoran waqad qiila waxaa lagu yidhi libacdin gobol ka mid ah alaa tarxalow miyaadan u rixlaysan u safrayn cilmiga xataa tasmaca kay tasmaca si aad wax uga soo dhegaysato min cabdirasaaq sheekh cabdirasaaq si aad wax uga soo dhegaysato fa qaala wuxuu uhi maa yasmacu muxuu ku samaynayaa bisamaaxi inuu wax ka soo dhegaysto min cabdirasaaq man qof yasmacu wax ka maqlaya min alkhallaaq allihii abuurista badnaa cabdirasaaqaan meeshan fadhiya xog falayan qof ilaahay ka maqlaya fiiri waxadaanii qalbii can rabbidii wa rabbiyan toos uga qaadana ay leeyihi waxay idhahdeen cilmigiinnu waa min mayitin ilaa mayitin ilaa mayitin aad ka qaadataan yar idinka dadkiinna daahirka ku socda waxay leeda hebla ii sheegay hebel waa horu dhintay hebela u sheegay hebela u sheegay ilaa aad nabigii gelidaan anigana min alxayi alqayuum aan toos uga qaataa waa fiila dirta soo ma jeed marka kuwaas iska daa kuwaas iyay ku halaaga kuwaas iyay ku halaagay wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi idaa khaatabuunii markay igula hadlaan bicilmi اlwaraqi cilmiga warqadda ku qoran barastu calayhim waxaan ula soo baxaa bicilmi اlkhiraqi cilmiga calallada idaa khaatabuunii markay igula hadlaan bicilmi اlwaraqi cilmiga warqadaha barastu calayhim waxaan ula soo baxaa bicilmi اlkhiraqi cilmiga calallada kaasaan ula soo baxaa arki jirin halkaan ugu soo gaarnay mawlayadoodii mawlayada ayagoo fafadhiyo mid ka mida ah hadda jooga mawlaciisa wuxuuna dhihi jire meeshaadaas ha ka bixin mawlac dersi lafahaad mawlacana hal xaraf laguma akriyo oo macnaha cilmiya hal walow safiinaba allah ka dhigo laguma akriyo mawlacaas ha ka bixinina jooga mudduu sheegi jir muddadii hadda waa halmaamay waqti hore aheed intaas haddaad joogto haddii hooyada gaari ku jiro laamiga ma aadaydo anuun kuu idmin waa shardi haddaad shardigaas ka soo baxdo waxaan kuu ballanqaadayaa kuwii weligood cilmiga baraa inaad ka cilmi badnaato maanin mtaas ma tajrubay karaan ku aniga ma tijaabi karo isuma ma sugi karo ma la hubo waxaas yaa ii ballanqaada waa ka cararan kuwaa yidhahdeen may annagaa shiika fulayna ballankiisa waa fuliyeen dahaarada ma yaqaanin maanta waa joogaan bajaaja meeshaan mid wadaa midka maaligod waaba ark waluusan oqoonin siduu kaadida iskaga mayo hmm aqiiqa wey inuusan oqonin arkaanulwudu hadii la weydiyo inuusan sheegi soo ma jeed toban sano ka badan waa ag fadhi meeqa mid iyo laba maaha marka yaan been lagugu cadi oon barax lagaa gada mm, orod haddii meel la fadhiista layskaga helaya nabiga sala allahu alay waslam saddex iyo labaatan sana ma la bari laha cilmiga malakul jibriil inta qabto ma juujiyo ma dhiila iqra ma dhiila maya aayad aayad looguma meeriyeen hal habeen ku soo degi lah saas darteeda nabi maxamed muxuu yidhi sala allahu alay slm inama alcilmu biاtacalumi wاlfiqhu biاtafaquh war cilmi waa barasho takalluf waa inaad iska liftaa wey macnaheedu inaad barato isku kalifto ee kugu soo degi may waa been dad shiik ag fadhido warkiisa yeesho u qaadumaydo ood iska daydo wax akhris adoo caalimaad soo boodayda kama jirto hal mid inta meel fariisiyaan hama tuseen weligeed dhicimi weligeed dhicimi marka cilmulkhiraq yaa lagugu qalbi aqwaal badanuu fakulqaydku soo naqliyey bal hal mid aan akhrino aqwaal aad u badan ayuu soo naqliyey laakiin kuwa ugu cajaa'ibta badan bal hal mid hal mid aan akhrino wuxuu yidhi waabaa midku ku bilaabay qaala qaala alcabaas ibnu masruuq raximah اllah wuxuu yidhi xadaanii bacdu asxaabina qaala dakaltu cala asari shiiq la dhihi jiray asari aan u soo galayu wa huwa shabiihun bilmutaqayiri lown ayadood moodo in midabkiis isbedelay macnaha waa murugsanyi waa murugsanyi waaba sharax meeshuu ka bilaabo isagoo aad u murugsan qaala qultu yaa abalxasan maa laka markaasaan ku idhi abalxasanow maxaa kugu dhacay qaala ista'dana calaya saacata rajulun hadde haddeer mar dhow aanin iga idan dalbay guriga soo gargaracay makuu soo galaa fa adintu lahu waa u fasax fa ra'aa fii beyti mixbara wuxuu ku arkay gurigaygii weelka qadal wax lagu shubto weelka qada lagu shubto maaragtay qada wax lagu qoro weelala lagu shuba jira waagii hore weelkaasuu gurigaygi ku arkay ila nin kastoo muxadita weelkaasuu lahaa oo xadiiska ay ku qoro jireen falamaa ra'aahaa qaala laa jaza allaahu man qaranii fiika khayran markaasuu markuu arkay qadii uu yidhi ilaahay khayr kuma abaalmariyo qofkii igu kaa kadiyey waa kugu kadsoomay qof fiicanaan ku moday waa kugu soo qaldamay qofkii igu kaa kadiyey oo qof fiican iigu kaa sheegay ilaahay khayr kuma abaalmariyo qaala wuxuu uhi qultu maa laka waxaan idhi maxaa kuu sugnaaday maxay tahay arrintaas adaan ma ujeeda dadka hawlaawayaalka guryahooda taalla maxadiisaad qorayda hadalayda cilmiyaad qorayda soo ma waa laygu kaaqalda qof fiicanaan ku mooda hmm. iiri abunasri alfaashaani wuxuu yidhi kuntu idaa ataytu hibatallaahi biribaad markaan u tago yidhi hibatallaahi shiiqa laydhadoon cilmi ku dul akriyo ribaadka ugu tago akhrajanii ila saxraa wayga bixi jiru meeshaan suufiyaa joogta bannaanka meel bannaanoo wax jooga la erag uu leeya nakaan soo bax bannaanka u geyna wa qaala iqra huna markuu halkaas geeyu leeyahay hadda aqri aan kaa dhegaysta cilmiga maxay tahay sababtu fasuufiyatu yatabaramuuna biman yashtaqilu biاlcilmi wاlxadiid wuxuu uhi suufiyadu waa dhibsanayaan dadka ku mashquula cilmiga iyo xadiidka yaquuluuna yushawishuuna calayna awqaatana waxay leeyiin wakhtiyaalku naga qasaya waa necab yihin yidhi ku nibcaane ka soo carab soo carab markaasuu meel cidla intay geeyo uu xadiiska halkaas u leeyahay aq iska war kuwaal badan soo naqlinaa kutubtoodii qaar gubay waxaan rabaa qaar badda ku shubay badday ku shubi jireen markay madhabka tusafku galaan badday ku shubayaan kutubtooda qaarna waa gubi jireen qaarna waa gubi jireen markaasay waxay dhihi jireen nicma daliil kunta marka la yidhaha xaaj adiladii iskaga tuur uu leeya daliil waxa u fiican markan ku sugana walaa xaajata lana ila daliili bacda alwusuuli ila almadluuli wixii nala tusayay haddaan gaarnay daliil uma baahno maxaan daliilku falaa madluulkiiyanba gaaray dadbay ku shubayeen kutubta qaar waa gubaayeen marka waa qolada calanleyda ma ahan suufiyada wax akhrisato kuwaan qolada calanleyda shayaadiinta iyo jinnida la shaqaysato waa Ah, kuwa atara waana kuwa ugu shaydaansan marka kuwaas madhabkooda ha ku qaldamin wallah subxana wa tacala alam sal allah ala nabina